الحمد لله الغفور الودود والصلاة والسلام على صاحب المقام المحمود وعلى آله وصحبه وكل من تمسك بالحبل الممدود أما بعد kelimadeennu insha allahu tacaala waxay ku saabsan tahay sida imaamku sheegay inaynu wax iska xusuusinno sharafta gabadha muslimadda iyo dhowrsanideeda mowduucaasoon isleeyahay waa muhiim ee eh, hordhacna insha sha allahu tacaala u noqon doona mawaadiic noocaasa oo khuseeya gabadha muslimadda axkaamteeda fiqiga ah baynu bidaayo oga dhigaynaa iyo hordhac haddii an la yidhaahdo in allahu tacaala ka arar ahaan ama hordhac ahaan waxaan leenahay ruuxa muslimka ah intuu dunida joogo wax walboo qabsada ama wax dhiba ha noqdo ama wax farax geliya ha noqdee ajir buu ka helayaa iyo hawaab haddii niyadu samaato nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu yidhi cajaban liamri اlmu'min ina amrahu kullahu khayr in asaabahu maa yuxibu xamid allah وكان له خير وإن أصابه ما يكره فصبر كان له خير وليس ذلك إلا للمؤمن فالمؤمن يؤجر في كل yarfacuha ilaa fii nabigu calayhi salaau wasalaam wuxuu leeyahay waxaa la yaab leh ruuxa muslimkaa xugum arrinkiisa iyo xaaladiisu xadiidka qaybo ka mida waxaa ku yimid in nabigu maalin asagoo saxaabadiisa dhex fadhiya uu nabigu qoslay ama muusooday markaasuu nabigu yidhi maada weydiisaan saxaabay waxaan ku qoslay ama aan ku muusooday waxaa yidhi nabi allow ili iligadaalaha ka qosliye bal noo sheeg waxaad ku qosashay marka nabigu wuxuu ihi waxaan la yaabay ruuxa muslimka ah xaalkiisa wax walba oo qabsada ajir baa laga siinayaa oo khayr buu ka helaya arrinka asagana waa ruuxa muslimkaa ah, hawl khusaysee dadkoo dhan iyo aadamuhu ma wada helaan maxaa yeelay haddii wax wanaagsan uu la kulmo ilaahay buu u shukrin oo u mahadnaqayaa kadibna ajir buu ka heli hadduu dhib qabsado iyo musiibo iyo maqaadiir waa sabrahayaa kadibna ajir buu ka helayaa xataa masagada ama raashiinka ama cuntada uu afkiisa gelinayo ajir buu ka helayaa looga qoraya hadduu ilaahay ku mahadiyo marka farti aad qaadaba barakaiya khayr baa ku jirta haddii markaa innagu aynu garanon iimaansano walidaalika saa darteed bay bacdu salaf waxay yidhaahdeen iimaanku waa laba gabal nisfun sabrun wa nisfun shukrun iimaanku waa laba gabal diinteen oo dhan baa laba qaybooda qaybta koobaade waa sabar iyo dulqaad iyo gegsi loo gegsado cibaadaadka iyo taacaadka qaybta labaadna waa mahadnaq ilaahay subxaanahu wa tacaala loo mahadnaqoo lagu shugray nicmooyinkiisa ilaahayna subxaanahu wa tacaala qadiyadda markuu tilmaamayay wuxuu yidhi ina fii dalika laaayaati likulli sabbaarin shakuur marka sabrigii iyo shukrigii baa la sheegay aduguba haddaad dib u fiirisa diinteennu labadaa arrimood bay ku dul wareegi ilaahay oo loo mahadnaqo iyo iyadoo la sabroo la dulqaatoo la gegsado maxaa yeelay sabirku waa saddex qaybood cinda ahlilcilm inaad taacada ku sabarto salaaddii soonkii sakadii xajkii jihaadkii cumradii waxbixintii waalidkii birigiisii zawjkii in la adeeco wax walbo waajib oo diineed sabir buu u baahan yahay kolba sabirkaadi iyo dulqaadkaadi intuu dhan yahay ayaa taacaadka iyo waajibaadkana la timaadaa qaybta labaad waa in laga sabro macaasida iyo xumaanta iyo rabbigeen wuxuu reebay ee uu xarimay kolba sabarkaadu iyo iimaankaadu intuu dhan yahay ayaad xumaanta ka sarigataa kana xishootaa maxaa yeelay ruuxa muslimkaa naf baa la xidhiidha iyo shaydaan iyo saaxiibba aan wanaagsanayn quranaa'u usuul la yidhaahdo saddexdoo wada jiraba waxay kugu caraabinayaan ama kugu riixayaan inaad macsiyadii ku dhacdo oodan ilaahay ka xishoonin subxaanahu wa tacaala oodan sarriiganin oodan aakhare wax u dhiganin haddii intaba aad ka adkaato ood muquuniso ruux iimaankiisu badan yahay inaad tahay baa sidaa lagu ogaanayaa saa darteed bay salafku markay ka hadlahayaan in macaasida laga sabro inay culus tahay dad yarna ay awoodaan y waxay yidhahdeen salafku jamaaca min asalaf acmaalu lbiri yafcaluha albaru waalfaajiru walaa yaqdiru calaa tarki lmacaasi ilaa sidiiq waxay yidhahdeen shayga khayrkaa ama waajibaadka iyo waxyaabaha wanwanaagsan ee wacan ee diinteenna ku fiican waxaa samayn kara ruux suubanoo wanaagsanna waa la iman karaa dad liitoo ba'anoo xunna way la iman karaan laakiin macsiyada waxaa ka leexda ama ka xishooda oo dunuubta ka taga dad iimaankooda uu xoog badan yaho sidiiqiina ah. markaa dib ugu laabataan laabataanbu aad arkaysaa munaafiqu waa tukanaya waa soomaya waa salaadaya faasiqu asaguna sidoo kale gabadha wanaagsan way tukanta liidatana way tukan laakiin macaasidii dembigii xantii diraadiraannimadkii xadgudubkii waxaa uun ka weecanaya oo ka sareegaan ruux iimaankiisu uu xoog badan yahay lab iyo dhadigba nooca saddexaad ee sabirka ah waa in masaa'ibta lagu sabra iyo maqaadiirta iyo dhibaatooyinka adduunka kugu gaadhaya laba nooc bayna noqdaano nooca koowaad waa dhibaato adugu wax khiyaara uusan kaaga furayn xanuun baa kugu imanaya awlaaddii baa kaa dhammaan qaraabe iyo xigti iyo xigaale iyo waalid iyo walaal baa dhiman dadaad jeceshahay baa lee'anaya dhibaatooyin wax khiyaara aadan ku lahayn oo minallaahi ka imanaya waa kugu dhacaaya dhibaatada noocaasa in lagu sabro way fududdahay maxaa yeelay waad ku qasban tahay inaad sabirto ama adoo doortoo raalli aad sabri ama sabir taagwaabaad sabri maxaa yeeley waxaad qaban karta iyo waxaad soo celin karta midna ma jiro haddiise ilaahay subxaanahu wa tacaala dhib walbo ku gaadha uu wanaag kaala doono waxaa rabbi kuu furayaa albaab kale iyo daaqad kale kaleo waxaadii dhibaatadan inay ugu dhacdo munaasab bayba ahayd maxaa jira anaa kasbaday dembigaygiibaa hawshaa keenay anaa shaqaystay ilaahay wuxuu sidan ii yeeloo dhibkan iigu geystay dembi aan gelay awgi waa aniga dantay dembi baa laygaga baabi'inhayaa anaa laygu maydhahayaa intii aakhara isagoo isgargaadhay laygu xisaabi lahaa adduunkaa laygaga dhaqahayaa ruuxu markuu xanuunsaday dhibaato gaadha wuu cabsadaa wuu khawfaa wuu xisaabtamaa xisaabtankaa wuxuu kugu keenayaa inaad toobad keento oo dib isugu noqoto ood isfeeriso howlahaasoo dhan marka waxaa wey waa faa'iido aad ka helayso masiibadii kugu dhacday addoonkii markaa wuxuu u gudbahayaa haddii iimaankiisu kordho in musiibadiiba uu ku mahadnoqo ka shukriyo ilaahu adaa sidaa i yeelay ilaahu adaa ii qadaray haddaadan saaba i yeeli lahayn maanan soo noqday waabaan tasoobay waan tegey baad is odhanaysa nooca labaad ee u daran ee dhibaatooyinka ruuxa gaadha xaggana sabirkoodu uu adag yahay waxaa weeye waa dhibaatooyinka aadamaha kaa soo gaadhay walaal muslimadoo walaashaa kugu khaldamaysa qaraabadii baa kugu khaldami dadaad isku fiicantihiin baa ku xumayn xasad iyo xabiibkaaba waxbaa kaaga imanaya maalkaadii bay dhibaatadaa saamayn kartaa cirdigaadii iyo sharaftaadii iyo magacaadii iyo sumcaddaadii xoolahaadii iyo hantidaadii naftaadii iyo gankaadii bay gaadhi kartaa dhibaatada aadama kaa soo gaadha ku sabirkeedu aad bay u adag tahay minallaahi mid kaa maagtay inaad sabirto way badan tahay oo ama sabirtaagu abaad samri ama adoo qanacsanoo raalli ku aad sabraysa laakiin axad kale wax kaa soo gaadhay inaad ku sabirto aad bay u adag tahay maxaana waxaana keenaya dhibka ku gaadhee naftaadi gaadhay ama maalkaadi gaadhay ama sharaftaadi iyo sumcaddaadi gaadhay markaad dib u fiiriso ayaa waxaad eegaysaa oo markaaba shaashadda kuu soo fuulaya ruuxii dhibka kuu geysta naftaadu markaa waxay doonaysaa inay aar gudato aar goosato oo dhiidhido oo ficiltantay doonaysaa idan dhibaatooyinka aadaamaha ka yimaada waxaa uun ku sabray culimmadu yidhaahdaan ambiyada iyo mursaliinta iyo sidiiqiinta dadka iimaankooda uu laxaadka leeyahay oo xoogga badan yahay iyo dadku alla doortee ambiyada unbaa ku sabraya dibba idinku iskugu noqda rag iyo dumarba waa laga saman yahay haddii ilma kaa dhinto inaad sabirtaa laga yaaba intaad maalmo ilmayso haddana aad ka sabirto haddii naftaadi wax gaadha sidoo kale qadar allah wamaa shaaa facal baad iho marka laa ba'sa tuhuur baad leedoo waad isxambaaranaysa laakiin intay kuu muuqato gabadhii dhibka kuu geysatay heblaaye waxaa adag inaad sabirto way adag tahay wax la inkiri karana hawshaa ma aha ambiyadaa hawshaa awooda iyo sidiiqiinta oo dadka iimaankoodu uu xooga badan yahay sidaa darteed ayaa suubanuhu calayhi salaatu wasalaam marka munaafiqiintii iyo muslimiintii qaybo ka mida dhib uu ka soo gaadho y wuxuu odhan jiray yarxamu allahu akhii muusa laqad uudiya akara min hada fasabar ilaahay walaalka muuse u naxariisto nabiyulaahi muuse calayhi salaatu wasalaam aad baa loo dhibay nabigu marka wuxuu ka dhigan jiray dayasho iyo horyaal iyo haldoru nabigu markaa higsaduu ka dhigan jiray walaalkay muuse allah u naxariisto maxaa jira inta lay dhibayo aniga muxamed ah in ka badan baa la dhibay markaasuu sabray aniguna nabigu waa inaan sabr uu leeyahay fasbir kamaa sabra ululcasmi min arusul nabigu wuxuu inooga sheekeeyey ambiyada nabi ka mid ah in ay garaaceen oy u gacan qaadeen oy ka dhiijiyeen oy ku xadgudbeen markaasuu nabigu leeyahy allahuma akfir liqowmin fainahum laa yaclamuun ilaahu tolkay u dambi dhaaf waxba garan maayaan nebilaahi maxamed bay qabsatay markaasuu nabiga hadalkiisa isaguna ku suubano hawshaa nabigu u sameeyey ama nabi nabiga ka horreeyey u sameeyey wax aadamuhu awoodaan ma aha ruuxii kugu xadgudbay inaad cafido haddana aad dembidhaaf alla ah u weyddiiso haddana aad qiil iyo cudurdaar u raadiso saddexdaa qodob buu nabigu isku daray allaahuma kfir liqowmii fa innahum laa yaclamuun ilaahu tolkayo u dhaaf waxba garan maayaan kow wuu cafiyo waxay u geysteen ooma haysta asagu labo ilaahay buu dembidhaaf u weydiiyey saddex wuxuu leehay ilaahu dhibkay ii geysteen waxaa u geysta aqoon darree iskaga naxariiso fa innahum laa yaclamuun ayagiibuu u qiil bixinaya wuu u jid bixinaya cudurdaar buu u raadinaya ruuxii kugu xadgudbay ee labiyo dhadig baa ahaa inaad cudurdaar u raadiso oo dembidhaaf alle u weydiiso ood haddana cafido inagu ma awoodnaa mise maya in la isweydiiya u baahan tahay hawsha ayada ah waa waxa la doonaya aadamuhu inay la yimaadaan laguna badbaado culimmadu waxay leeyihiin sabarkan dambe ee ku saabsan in aadamaha dhibka kaa soo gaadha aad ku sabarto ood cafido ood ilaahay dembidhaaf u weydiiso ood kadibna qiil iyo cudurdaad u raadiso hebla imaysan caydeene wax khaldan baa loo sheegay sixun sixun baa loogu warramay war xumatishibaa dhexdaannada ka shaqeeyey wax kalay istustay qiil baad u raadanaysa saddexdaa arimood ruuxa hadduu sameeyo u dulqaato aadamaha waxaa ka soo gaadhay culamadu waxay leeyihiin sabirkaasi wuxuu ku dhaxal siiyaa in iimaankaadu kordho ood hanuunto oo ilaahay uu kuu gargaaro oo axadka kugu xadgudbay adduunkoo la joogo aad ka sara marto oo adugu aad ka sarrayso ilaahay ummadda maxabuu kuu gelinayaa qabuul buu rabbi ku siinayaa asaguna intuu kugu xadgudbay hoos buu sii soconaya laakiin haddaad awoodo wey inaad qaybtaasi la timaado ilaahay subxaanaه wa tacaala middaa wuxuu ka yidhi bay culimmadu leeyihiin wajcalnaa minhum a'immatan yahduuna biamrina lamaa sabaruu wa kaanuu biaayaatina yuuqinuun intaasi hordhac bay iga ahayd anuu u talagalay kelimada koobaneen soo wado ee ku saabsan gabadha muslimadda ah sharafteeda meel walboo la joogo waa laasim waana lama huraan in la isxusuusiiyo sabirka iyo dulqaadka diinteenna ku dhisan gabadha muslimadda ah akhlaaq badan iyo usluub iyo anshax wanaagsan ayaa shareecadeennu u jidaysay taasoo looga gal leeyahay in lagu dhowro sharafteeda iyo cirdigeeda iyo magaceeda iyo diinteeda iyo iimaankeeda aadamuhu wuxuu ku nool yahay sumcaddiisa iyo magaciisa soomaalidu waxay tidhaahdaa dhagaxna meel dhow buu ku dhacaa hadalna meel dheer intii magacaaduu dhumi lahaa maalkaadu hadhumana dhumana way yidhaahdaa ruuxu wuxuu nool yahay sharaftiisa iyo sumcadiisa iyo magaciisa shareecadu marka aada bay u ilaalisay u qaabaysay u dhowrtay gabadha muslimadda ah iyo nolosheeda iyo sharafteeda diineed jaahiliyadii say ahaan jirtay gabadha bini aadamka ama dhadigu siday ahaan jireen qabla alislaam iyay gaaladu iyo munaafiqiintu ay doonayaan inay dib ugu celiyaan dumarka sayidina cumar radi allahu tacaala canhu wuxuu yihi kamaa fii saxiixi اlbukhaari wallahi in kunna fi اljaahiliyati ma nacudu lلnisaaءi amran xataa anzla allahu fiihina maa anzl wa qasama maa qasam wuxuu hi ilaahay baan ku dhaartay xilligaanu gaalada ahayn dumarka agtaayadu waxba yahay bay ka ahaayeenbu waxa qiimaa iyo qadara iyo magaca midna ma aysan nagu lahayn ilaa uu rabbi subxaanahu wa tacaala aan soo dejiye oo uu ka hadlay oo dumarka xaqoodii usluubtoodii akhlaaqdoodii xuquuqay ku lahaayeen walaalahood waalidkood intay dhaleen intay u dhaxeen wixii laga rabay ilaa uu sharcigu cadday xataa anzala allaahu fiihinna maa anzal wa lahunna maa qasam idan imaamku wuxuu inoo sheegaya amiiruulmu'miniin shareecadeennu inay maamustay oy xurmaysay dhadiga ama dumarka muslimaadka ah si marka sharcigu aan dib loogu noqonin dhaqankii xumaa ee laga soo guree gaaladu ay agaasimi jirtay qabla alislaam ayaa shareecadeennu gabadha muslimadda ugu tala gashay qawaaniin iyo dawaabid iyo jid ay ku dhaqantay intay adduunka joogto la doonayo wanaagsan qodobka koowaad ee u muhiimsan ee sharafta gabadha muslimaddaa dhowraya ama cifadeeda iyo ilaashankeeda ilaalinaya waxaa weeye inay guryahooda joogaan oo socodka badan yareeyaan iyo khuruuja aan macnaha iyo danta diineed aysan keenayn waqarna fii buyuutikuna walaa tabarajna tabaruja aljaahiliyati اluulى ummuna caaisha radi allahu tacaala canha markay aayadda akhrido waagi dambe way ilmayn jirta ilaa indha shareerkeeda ay qoysiyi xijaabkeeda gabadha muslimadda intay gurigeeda ku xasiloon tahay ee ay degan tahay bay sharafteedu dhowran tahay xaggana ilaashan tahay ilaahaygii khaaliqee abuuray baana yaqaana maslaxadeeda iyo wanaaggeeda alaa yaclamu man khalaqa wa huwa alatiifu alkhabiir ilaahay hadduu yidhi gabdhaha muslimaadka guryahooda ha fadhiyeen ha ku ilaashanaadeen ha ku dhowrsanaadeen asagaa maslaxadaada iyo wanaaggaada aakhariya adduunba rabbi baa yaqaan saana waxaa loo yeelay in sharafteeda iyo magaceeda la dhowraa loo yeelay taa macnaheedu ma aha in gabadha muslimaddaa gebi ahaanba aysan bixi karin ee waxaa weeye waa asal diintay ay qadadhigto ay fadhiisisay marar yar oo baahi loo qabo ayaa loo fasaxay gabadhu inay gurigeeda ka baxdo mararkaa waynu tilmaami doonaa insha allahu tacaala waxaa ka mid ah qaababka loo ilaaliyey gabadha muslimadda a sharafteeda inaysan guriga ka bixin guryaha ku sugnaada la yidhaha haddana ha bixinaa lala yimid oo shaaricu keenay almarأaةu cawraة faإida kharajat istashrafaha الشhayطaanu وأqرب maa تkun الmarأaة min waجهi rabbiha wahiya fii qacri baytiha nabigu wuxuu leey gabadha markay baxdo shayطaan baa qoraansada istishraafku waa ruuxa meel sare intuu fuulay indhaha gacanta intuu dul saarasaa waxu fiiriya bidhaamiya shaydaan ama shaydaankii jinka ha noqdo ama kii insiga ha noqdee dadka xumadoonka oo dhan baa gabadhihun guriyeynaya waxayna isku dayayaan inay ayadii fitneeyaan ama lagu fitnoobo nabigu wuxuu yihi salawaatu rabbi wasalaamu calayhi gabadhu waxay rabbi ugu dhowdahay ilaahay wejigiisana ugu xidhiidh badan tahay markay gurigeeda gudihiisa ay fadhido taa waxaynu ka fahanay in gabadha muslimadda ah intay gurigeeda ku ilaashan tahay aan shaydaan iyo sharba damaacinaynin markay baxdaan ay hawsha halis u tahay xilliyada loo fasaxay gabadha muslimada xilliyada khaaskee loo ogolaada inay baxdo waxaa ka mid a hadday masaajidda aadayso oo marka amay ay ku soo tukan ama cilmi iyo diin ay ka soo dhagaysa laa tamnacuu nisaa'akum almasaajida wa buyuutuhunna khayrun lahunna dumarkiinna masaajidda inay aadaan ha u diidana waxaase u wanaagsan ayaga inay guryahooda joogaan laakiin hadday codsadaan ama ayagu doonaan waa loo fasixi wuxuu nabigu ku daray laakiin waxaa shardi ah gabdhuhu markay masaajidda iyo maxaafisha iyo meelaha layskugu yimaada ay tegahayaan ee arrimaha diimeed lagu hayo walaakin liyakhrujna wahunna tafilaan laakiin ha baxeen ayagoon soo uusanin ama aan iscadrinin ama aan barfuun iyo wax noocaasa ah, aan isku jabinin maxaa yeelay inay soo faa'idaystaan rabaan mooye inay axadna fidnayso ayadna lagu fidnoodo lama doonayo waxyaabaha sharcigeennu fasaxay waxaa ka mida gabadhu hadday dan adduunya soo qabsan gabadh muslimada oo ciddo tirsanaysa yaa nabi alla waxay ku tiri beertaydii baa la gaadhay xilligii la goyn lahaa inaan soo goostaan doonayaa markaan dabca inaan baxana hebel baa ii diiday balwarra nabi wuxuu uhi waad fasaxanta orod soo goos markaad beerta goosatana hadda wixii muslimiin aad wax ka caawin karta ka caawo jihaadkay gabdhuhu u bixi jireen ayagoo ragoodi oo la socda ama maxaarim ay la socda kadibna dhaawacay daawayn jireen biyahana waa soo dhaamin jireen waxay muslimiinta u qaban karaanna waa u qaban jireen idan waxaa loo jeedaa gabadho macno dare iyo socod yaysan u bixin wax macno dare ah iyo socodaan macno lahayn yaysan u bixin hadday dan ay ka maarmi weyda ay timaado oo dan diineeda ama adduunyaha markaasi way bixi kartaa waxaa ka mid a ah waxyaabaha lagu sharifay gabadha muslimadda ah laguna dhowray xijaabka sharciga ah eed qabtaan xijaabka sharciga ah in badan baa laydin sharxay duruus badanna aad ku qaadateen akara min arbaciina caaman maro weynoo gabadha muslimadda asturta oon jidhki khafiif aan ahayn maro fududoo khafiif aan ahayn oo gabadha jidhkeeda muujinaya ama aan ahayn maro cidhiidhi ah oo gabadha jidhkeedii sawiraya ama aan ahayn maro aada u quruxsan oo indhaha soo jiidanaysa jidhkoo dhanna wada asturahaya laga bilaabo madaxa ilaa cidhbaha ayaa xijaabka looga jeedaa xijaabka noocaasa maaha gabadha in culays la saaray oo la xidhxidhay ma aha in iyada la doonahayo in nolosheeda iyo adduunyadeeda la tagtego oo meel lagu xidho ee waxaa weeye ayada sharafteedii baa la ilaalinayaa in ayada ay wax fidnayso ama ayadii la fidneeyo xifaadan lisharafiha wa xifaadan min aliftitaani biha in ayadu ay dhowrsanaato oo diinkeedii iyo iimaankeedii islaamnimadkeeda ay u nabadgalaan shayaadiintii kale ama aadamihii kaleen dhibba qabin ay ku fidnoobaan baa la diidan yahay sidaa darteed haddii xijaabku uu yahay culays dumar la saaraya ama aadamo kale lagu dhibaayo qur-aan la akhriya laguma soo dejiye yaa ayuha annabiyu qul liaswaajika wa banaatika wa nisaa'i lmuminiina yudniina calayhina min jalaabiibihim idan aayad qur-aan oo sharifan oo la akhrinhayo ilaa qiyaami saaca rabbi kuma keeneen nabigu wuxuu noo sheegay salawaatu rabbi wasalaamu calayh fitnadii u horraysay ee reer banu israa'iil iyo aqwaamtii naga horraysay rogtay inay ahayd fitno ka timid xagga dumarka ilaashankeenna iyo dhowrsankeenna ku jiraya dhaqankeenna gabdhaheennu inay dhowrsoonadaan oy ilaashanaadaan oy xijaabnaadaan sharafta gabadhaa ku jirta intaan dhaqan diineed ba la gaadhin inahaasi haddaynu wax ka tilmaannay waxaynu u gudbaynaa gabadha muslimadda ah ragga ajaanibta ah ma eegi kartaa mase dhawri kartaa maxaase oga bannaa inay ka aragto guryihii haddii la yidhi ha la fadhiyo oo gabadhu ha xijaabnaato oo la yidhi dan wanaagsan oo adduunye ama diiniyad mooya arrin kale aysan u bixin hadday baxaysana ayadoo xijaabkii iyo anshixii iyo usluubkii islaamiga ah wada tahabaxdo marka aan aan iscatrinin haddana gabadha muslimadda waxaa laga rabaa hadday gurigeeda joogtay ajaanib la joogaan iyo hadday bannaan u baxdaba in araggeeda indheheeda ay laabto oy xushootaa laga doonahay waqul lilmu'minaati yaqdudna min absaarihinna wayaxfadna furuujahunna mu'minaadku saasaa laga doonahaya mu'miniintana sidaasaa laga rabaa markaynu usoo soo laabanno ragga ajaanibta maxaarimteedu gabadha hadda wakti ku bixin mayne ragga ajaanibta ah gabadha muslimadda inay u eegto si dareen leh ama damaaci leh waa xaaraan biitifaaqi culamaaءi اlmuslimiin lama ogolo midda ayada ah haddii ay marka u eegayso si aan dareen iyo shahwa midna uusan ku jirin iyo damaacina culummadeenna muslimiinta laba qowl bay arrintaa ka qabaan wadaadda waxay dhahdeen gebi ahaanba nin ajnabi a ah ma eegi karto ma fiirin karto ama damaaci ha u fiirisi iyo dareen ama yaysan u fiirin sidaasi waa qowl ay qabaan shaaficiyadu iyo xanaabiladu madhabka labaad ee culamada muslimiinta waxay leeyihiin ragga ajaanibta gabadha muslimada way eegi kartaa wixii aan cawradooda ka ahayn cawro bannaan oo qaawan xagga ragga hadday jirto haddee cawro rag midna lama eegi karo hadiisa laakiin ninku asturan yahay wixii aan cawro ka ahayn way fiirin kartaa waa marka fidno iyo xumaan kale laga aami yahay sidaana waxaa qaba culummada xanafiyada iyo qowlkii labaad ee shaaficiyada iyo xanaabilada alimaamu nawowi qowlkaa horee gebi ahaanba ma fiirin karta axadna wixii raga ajaaniba ayuu xoojiyaa oo rajaxaa ibnu qudaamana cagsiga ayuu asagu rajaxaa oo qolka labaada intaa waxaynu ku garannay oo kooban gabadha muslimaddaa ragga ajaanibta maxay ka eegi kartaa maxaysan ka eegi karin waxaynu u gudbaynaa gabadha muslimadda hadday baxayso lama ogolo in cadar iyo barfuun iyo wax udgoon ay la timaado ama ay ismariso ida stacdarat ilmarأaةu fakharajat calى اlqowmi liyajiduu riixaha fahya kada wakada fii riwaaya yacni zaaniya riwaayo kale fahya bimansilati اlbagiyi walyakhrujna tafilaan gabadha muslimadda hadday intay cadar ismarisiiya wax udgonay suuqa u baxdo nabigu wuxuu ku sheegay zaaniyad weeye waxay la mid tahay zawaaniday la mid tahay lannu dembiga meesha ka soo gaadhaya iyo sida iyadu u fidnoobayso iyo sida loogu fidnoobayo ayuu nabigu ka cabiray waa zaaniyad nabigu hawshaas uu u adkeeyey waa garanaysaa waadna u jeedaan marka hawsha aad waa in la yskaga ilaaliyo gabdhaheenna yararkii soo korhaya eaynu dhallay ee nala dhashay waa in inay hawshaa lagu tarbiyayo loo caqli celiyo aadaabtooda la baro iyo diintooda nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku yidhi gabdhihii muslimaadka idaa shahidad ixdaakuna almasjida falaa tamasa aiiba midiin hadday cishaha aadaysa iyo salaada maqrib iyo cishahii aadayso wax udgoon yaysan marsan culammada muslimiintu waxa udgoon waxay kala mid dhigeen oo ilxaaqiyeen maryaha qurquruxsanee bilicdoodu ay zaa'idka tahay oo dadka soo jiidanaya cadarka maxaa loo diiday leeyihiin oo waxa udgoon dhaha loogu diiday markay bannaanka iyo masaajidda aadahayaan waa lagu fidnoobi karaa shaydaan baana wax ku duubsan karaa sidoo kale marada isha lala raacahaye xijaabba ha ahaato ha asturaato ha weynaato qara ha yeelato laakiin waa inaysan maro baxsan oo aada iyo aad u quruxsan aysan ahayn maxaa yeele dhehbay soo jeedinaysaa dhibna waa keeni kartaa gabadhii laftirkeedaa iscajabin kartoo cujbi iyo waxaa ku dhici kara ismahadin wax kalayba ismoodi kartaa arrimahaasi subanuu waa ka degay qodobka kale ii raaca waxaa weeye khalwada khalwada waxaanu oga jeednaa gabadha muslimadda ah, nin ajnabi ah oo gayaankeed ah waa inaysan meel cidla ah la fadhiisanin ama aysan la joogin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu laa yakhluwanna rajulu bimra'atin ilaa wa macaha duu maxramin walaa tusaafir ilmar'atu ilaa maca dii maxramin minha gabadha muslimada ah nin ajnabiha ah inay meel cidla cidlaa ah la istaagto guri iyo muxuu ahaayey m eh, goob aba lama ogolo shaydaan baa nabigu labadaa sadexeeyabu labka iyo dhidigga meesha isugu yimid shaydaan baa sadexeeya fuqahada muslimiinta badankood ma kala qaadaan haweenay weyn iyo mid yar ma kala qaadaan ninkay la joogto mid indho qaba miyaa mise waa indhoola ma kala qaadaan midka araggiisu dhammaystiran ya wax arki kara iyo midka camaha aba waa isku mid masaladan tafsiil baynu gelinaynaa oo waxaynu leenahay hadday gabadha muslimadda ah meeshay joogto rag jamaaca ay joogaan dhib ma laha khalwana lama yidhaahdo ee waxaa la diidan yahay waxaa weeye ayada iyo nin kaleoo gayaankeedo ajnabi ah laakiin hadday raggu badan yihiin ayaduna keligeed ay tahay baahina ay keentay hawsha ayada ah khalwa ma ah xadiid baa ku yimid laa yadkhulanna rajulu bacda yowmi haada calىa mugiibati ilaa wa macahu rajulu aw inaani nabigu mimbarkuu ka istaagay markaasuu ihi maanta laga bilaabo ma dhici karto mana bannaano nin muslima inuu haweenay meel cidla alla istaago ama gurigeeda ugu tago hadduusan la soconin nin kale ama lababa aysan la soconin waa in jamaaca la helo rag labaa ama saddexa u yaraan saddex ayb yaraan laba ama saddex baan u ujeeda iyo ka badan markaa khalwadi waa laga baxay in intoodan ay xumaan ku heshiyaan ama ay isku fidnoobaan oy gabadhi keli ay faduuliyaan dumarba kala joogtay ama ay ku xadgudbaan waa adag tahay laakiin laba ruux markaa tihiin shaydaan baa idin sadexeeya haddiise laba raga iyo haweenay ama saddex raga iyo haweenay ay tahay nabigu hawshaasi wuxuu yidhi markaa khalwa ma aha muslim baa xadiidkaas soo saara haddii gabadh markaa waa dumarka laga maqan yahay ama wixii markaa khalwo ku saabsan haddii zawjku uu joogo oo gabadhu gurigeedii ay joogto gurigeedii zawjkeedina muusan idmin ma soo gelin karto walaa ta'dana fii beytihi ilaa biidnihi culimmadu waxay ka soo reebaan hadday gabadhu ama haweeneedu og tahay ninkeedu inuu raalli ku yahay raggan noocaasa inay yimaadaan waa saaxiibadii waa qaraabo waa xigaalo kale dhib oomuu arko ayadun baa ka xijaaban way iska asturi wayna soo dhoweyn laakiin hadduu aysan ogeyn inuu hawshaa raalli ka yahay ama aysan ka warqan waa inay idan qaadato ama gebi ahaanba aysan keenin waxaynu soo tilmaanaa markay haweenaydu keligee tahay ragguna ay badan yihiin hadduu ninku keligii yahay dumarkuna badan yihiin maxaa uu xugum ah hadday dumarku badan yihiin ragguna ninkuna eh, eh, ragguna eh, hallin uu yahay maxaa uu xugum ah culummadu taasna way ka hadleen oo haddii nin iyo haween badan meel iskugu yimaadaan waxay yidhaahdeen haddii maxramkiisu uu ku jiro dhib ma laha haween badan baad u tagtay keliga hooyadaabaa ku jirta walaashaabaa ku jirta habaryartaa iyo eedadaabaa ku jira gabadhaaa turana u tahay midaad adeer u tahay maxaarimtaadii baa ku dhex jira dhib ma laha waana dhici xilliga nabi maxamed suubanuhuna waa ka dhici jirta saxaabaduna waa ka dhici jirta dhib ma laakiin tan laga hadlayo waxaa weeye dumar aan maxram kuu ahayn oo badan iyo adigoo keliga oo lab ah ma kulmi kartaan alama alxanafiya waxay leeyihiin waa xaaraan ma bannaan sidaasuuna shaaficin carabka ku dhajiyey waana madhab axmed maxamed laakiin culummadu waxay u badan yihiin inay bannaan tahay oy la mid tahay marku raggu badnaayeen dumarkuna ay keligood ahaayeen haweenay keliya iyo rag badan baynu soo maray sida tanna waa la mido dumarku hadday badan yihiin labkuna uu keligii yahayna waa la xugum sidaasaa loo badan yahay waa haddiise fidne iyo dhib laga aamin noqdo waxaanu u gudbaynaa salaanta iyo iska gacansaarka ama in dad aan isgeyn ay istaabtaan musaafaxat اlajaanib arrintaasi waa xaaraan waana kabiira min alkabaa'ir gabadha muslimadda ah inay salaanto gacan baanu ka hadlaynaa assalaamu calaykum ma aha waxaynu ka hadlaynaa in la saaro ama ay taabato nin ajnabi ka ah ama uu taabto ma bannaana sharcigona waana xaaraan sharcigeenu fogeeyey suubanu calayhi salaatu wasalaam markuu dumarkii muslimaadka beecda la gelay ee uu diinka iyo islaamka iyo tawxiidka kula ballamayay wuxuu ku yidhi innii laa usaafixu nisaa anugu haddaan nabi maxamed ahay dumarka ma salaamo ma gacan saaro haddii suubanihii ilaahay dhowray ee ilaahay ilaaliyey ee macsuumka ahaa uu sidaa yidhi raggi kale maxaad moodaa wey kaba sii daran caaisha hawshaa la weydiiyey رضي الله tacaala عنها waxayna tidhi wallaahi لا wallaahi maa massad يده yada mra'atin qad في lmubaayacati maa yubaayichuna إلا biqowlihi qad baayactukuna calaa dalika aw qad baayactuki على ذلك caaishaa la weydiiyo la yidhi nabi maxamed waagu muslimaadka beecada ka qaadahayay soo ma salaamayno gacanta siduu ragga u qabta ooma qabanayno waxay tihi may allah ku dhaartay nebi maxamed weligii haweenaya ajnabiga gacanta muusan saarin markuu la ballamahayey ee beecada uu ka qaadahayeyna wuxuun ku lahaa gabdhaha muslimaadku intaa a idiin sheegay baynu ku ballannay sidaa ilaahay oga cabsada sidaana yeel aakhara inuu ballanna nabigu calayhi salaatu wasalaam mar kale wuxuu yidhi lian yucana fii ra'si rajulin bimikhiyaطin min xadiidin khayrun lahu min an yamasa imra'atan laa taxilu lahu wa fii riwaaya min an tamasahu imra'atun laa taxilu lah raggii buu nabigu la hadlo wuxuu yidhi midkiin in musbaar bir ah ama muxuua ah irbad madaxa lagaga garaaco oo lafta ay jibisoy gudaha tagto ayaa ooga khayr badan in haweenay ajnabiyada uu taabto ama uu gacan saaro idan halkaasuu nabigu gaadhsiiyey jidhkaada in musbaar ama bir la geliyo lagugu garaaco ayaa waxaa kuu dhaanta ayaa kuu roon weeyey intaad haweenaya ajnada salaami lahayd ama aad taaban lahayd yacni nabigu hawshaasi waa fogeeyey meel adag buuna gaadhsiiyey danteenna diineed iyo maslaxadeennana ku jirta in dadkaasi ay kala xaydaan ay kala xishoodaan oy kala ay mxuu ahay kala dhowrsanoodaan culummadu muslimiinta axkaamtaas iyo axaadiidta fara badan ee keenaysa labada nooc ee lab iyo dhaddig inay kala fogaadaan oy kala asturaadaan oo la kala dhowro marar baan la kala maarmayn oo dhibaato iman kartaa xaalaatu daruuray marka ka soo reebaan gabadhi muslimadeed baa matalan xanuunsatay dhakhtar bay u baahatay dhakhtar xanuunkeedan ku takhasusay oo garanhayo oon lab ahayna lamaba hayaba matalan maxaa la samayn markaasoo kale way fasaxaan dumarkeenna in badanoo kamid dhakhaatiir raga hadda daaweeya ood ogtihiinoy ama dhakhtar u ah u cayimoonaya aadaba ama ka umuliya ama xanuuno kaleba ay ugu tagtaa culammada muslimiintu qadiyaddaa markay ka hadlahayaan shuruud shuruud bay u dhigaan dhowr ah innagu waynu fududaysatnaa khaasatan weliba muslimiinta ku nool nairobi khaasatan ama kenya hawshaa way fududaystaan waana hawl xadka baxoon bannaanayn asal in daruuraba timaado mooyee oo arrin laga maarmayno adagba uu noqdaba mooyeen lama ogolo gabdhaha muslimaadka ah jidhkooda iyo gankoodu inuu taabto nin ajnabi ah ama muslim ha noqdo ama gaalba ha noqdo gaalloobaba ka sii daran yahay haddii daawo iyo wix lamida laga maarmi waayo shuruudda loo shardiya waxaa kowka ah waa in la waayo haweenay dhakhtarada ah oo xanuunkaa daaweysa in lagu toobad matalan u baahan tahay ama lagu dalaandalo ama qaab kale lagu cilaajiyo inta haweenay aynu helayno dhakhtar lab oo nina looma tegi karo arrintaasna waa xaaraan dumarkeennu in badan oo ka mid a ah hawshaa maba eegaanba dhakhtar fiican baa la sheegay ma labba ma dhadigba muxuu yahay laysweydiin maayo fayl baynu u gelaynaa xoolaheenni baynu boorsooyin ku qadan waynu yaacaynaa dhaqankeennu saasuu iskaga badan yahay intaan ka warqabo shardiga labaadee loo shardiya waxaa weeye atakashufu calaa qadri اlxaaja gabadhii haddii ajnabi daaweynayo daruurana ay keentay waa in jidhkeeda uu ka arko inta baahidu bes ay keentay baahidu intay keentay keliya meesha nabarku uu ku yaalla ama boogta ama dhakhtarku uu ka maarmi waa inuu arko keliya waa inuu ku gaabsa lagu gaabsado aragtidiisi iyo faydidiisu adoo jidhkaada hal qayb oo yar looga baahan yahay inaad dharkoo dhan dhigata lagaa yeeli maayo ama aada marada kor u jiiddo idan waa in baahidu intay keentay keliya lagu gaabsado shardiga saddexaad ee marka ajnabi ku daawan loo baahan yahay waxaa weeye waa in ninkaadi ama maxram uu kula socdo waa in ninkaadi uu kula socdo ama maxramka aabbaha iyo walaalka iyo wixii dhashaadi haddii intaa la waayo waa in gabadh muslimada oo lagu kalsoon yahay ay kula socoto gabadh muslimada oo walaasha oo lagu kalsoon yahay ama uun dadka muslimiinta qiimaha badana ay ku raacdo keliyaa meeshaa waa inaadan gelin shardiga shanaadee u dambeeya waxaa weeye dhakhtarku laftirkiisu mid lagu kalsoon yahay oo akhlaaq iyo edebla waa inuu yahay oo nin shaydaana oo edab daran uusan ahayn oo xumaan lagu ogyahay intaa marka la helo ayay gabdhaha muslimaadkaa dhakhtar ajnabi uu daaweyn kara markaynu ka hadalna gabadha muslimadda inaysan nin ajnabia salaami karin kalaqaad ma laha haweenayda weyn iyo midda yar bacdu lfuqahaaba waxay sheegeen haweenayda weyne walqawaacidu min annisaa la yidhi ayadu meesha way ka baxaysaa oo way salaami kartaa hooyo weynoo waayeela weeye ayaduna dareen lagama qaba dadna hadda hunguriyn mahayo marka waxaa weeye waa la salaami karaa niman baaye laakiin wax dayla ma haystaa hadday weyntahay hadday yar tahayba waxaa waa isku xugun midda adigu kuu weyn nin bay shan iyo toban jir u tahay marka hawshaasi wax soconaya ma aha qodobka igu dambeeya en ku gabagabayn hadalkayga waxaa hadalka inaan dheereeya mar rabo dumarku dano badan bay leeyihiin waa in la yska ilaaliyo ikhtilaatka isku darmadka iyo isku milanka isdhexgalka lab iyo dhadig waa in la kala soocmo waxay maanta gaaladu raadiyaan ama xumadoonku raadiyaan ama gabadha muslimadda ay la doonayaanna masaladana ugu daran in la kala xaydo oo la kala sariigto oo laba baab la kala maro waa sida rabbiga iyo rasuulku doonahayaan gabadha muslimaduna wanaaggeeda dhaqankeeda oo ku jira diinteenna waa ammaanta laakiin cagsiga waxaa u shaqaynaya shayaan inta la hadmaasha ilaahay subxaanahu wa tacaala markuu ka gabh hooyooyinkeennii nabigu uu qabay wإida sأltumuuhuna faاsأaluuhuna min waraaءi xijaab dalikum aطharu liquluubikum waquluubihim haddii aad wax weydiinaysaan baa layidhi xijaab gadaashii wax ka weydiiye inaad sidaa u kala asturaataan baana qalbigiinana u nadiibsan koodana u dhowrsan baa layidhi cillada lagu cileeyey xukunka aayaddu halqabsigeedu iyo mowduuceedu ama sababkeedu ha ku saabsanaado hooyooyinkii muslimiinta xaasaskii nabiga calayhi salaatu wasalaam laakiin macnahay ka hadashay kulligeen baa soo geli gabdhaheen oo dhan baa soo gelaya sidaa maxaa loo yidhi oo loo yidhi gabdhihii hooyooyinkeen haddii wax la weydiin ama shay looga baahdo waa in asturaad ay jirto daalikum atharu liquluubikum wa quluubihin sidaasaa u dhowrsan qalbigiinna iyo qalbigooda xukumka marka daliilu khitaabka ku jira tacliilkaasi wuxuu keenayaa haddii hooyooyinkeen oo dumarku u asturaa ah nebi maxamedna alla u doortay ah u qiimo badnaa u khayr badnaa sidaa laga yidhi inteenna kale maxaad moodaa wey nabigu calayhi salaatu wasalaam khatarta ay leedahay isku dhexdarsanku iyo isku milanku iyo isdhexgalku wuxuu ku tilmaamay suban wuxuu uhi calayhi salaatu wasalaam carruurtiinnu toddoba hadday gaadhaan salaada amra toban hadday gaadhaan oy tukan waayaanna ku garaaca wa fariquu baynahum fi lmadaajici xadiidkaasi waa xadiid mudan in la laysdultaago wakti badan lagu bixiyo laakiin waktigu yar awgii wax yar baynu ka tilmaamayna nabigu calayhi salaatu wasalaam caruur yar yaroo wada dhashay oo walaalo ah oo labya dhadig ah ayuu suban wuxuu leeyahay gogasha ha loo kala fogeeyo gabdhuhuna qol goonia ha la seexiyo wiilashuna qol gooni ah ha la kala duwo waa caruur yar yaroo hadda soo kacday oo walaalo ah oo maxram isu ah culummada muslimiintu waxay leeyihiin nabigu wuxuu oga jeeda oo ka doonayaa in lagu ababiyo midka yaree soo korhaye labka ah iyo ta yaree soo kobcaysae dhadiga ah in lagu ababiyo xishoodka sariigta ka fogaanshaha ragga iyo muxuu ahaaye labka ayaa la doonaya si hadhow markay weynaatay hana qaado wixii lagu soo ababiyey ay ugu dhaqanto wakhti badanna uusan loogu bixinin in hawshaa la baro billaahi calaykum marka bal ka warama dad waaweyn gabdho waaweyn iyo rag waaweyn oo iskuulaad isla dhiganaya oo isdhex raa isdhex boodaya oo lagu leeyahay waa saaxiib iyo saaxiibtii oo bas isla raacaaya oo caawa sagaal saacbanima gabadha lagu keeni maqribkii bacda alcishe xaggee la soo mariyay xaggey ka timid maantoo dhan maxay ku maqnayd waromahaysa kuwii wada dhashay walaala ahaa yuu nabigu leeyaysan wada seexanin guryaha loo kala duwo ha la kala fogeeyo marka ajaanib iyo kiba dad waaweyn oo kale ajnabi ah oo saacado iyo maalmo isla maqnaanaya oo meel wada joogahaya warkood badaa sharcigeenu hawshaasi aad buu ooga degay nabigu calayhi salaatu wasalaam in dumari rag isdhex galana iska daaya wuxuu yidhi laysa linnisaai wasatu ariiq dumarka haddii la socdo ay gabadhu danteeda u baxdo ay suuqaa inay ka soo danaysato ay damacdo wadada bartankeeda inay qaado looma ogolo waa inay hareerta labada gees dhanka midig iyo dhanka bidix darfaha iyo dacallada waa inay marto wuxuu subanu sidaa u leeyahay ayadii raggu inay isku dhacaan baa la diidan yahay inay is-ag maraan baa la diidan yahay xishoodkii marka waa tagay hadda weliba dhallinta inoogu dhalatay kenya iyo waddankan hadda aynu joognay aan ku korino way adag tahay usluubka iyo anshaxa wanaagsan ee sharciganu tilmaamayo in la mariyo way adag tahay waalid waalidun waalid ka tagay oo ilaahay barakeeyey ubad wanaagsana rabbi siiye unbaa ku guulaysan qadiyadda ayada kuwa hadda joog way ku dardarahayaan waxa ay dardartay jiidhay ma ninbaa ma dumarbaa ma kala taqaan ayib haddaad la hadasho adeer xisho oo xagga mar aad tiradaan afkaybaa ku goosan way ku xisaabinaysaa aday kuu taallaaba hawsha ayada marka laysa lilnisaa'i wasatu ariiq dumarku xaq oo ma laha inay waddada bartankooda maraan mar kale subanu wuxuu yidhi maalin maalmaha ka mid ah ayuu nabigu arkay muslimiin gabdhihii muslimaa muslimaadka ee masaajidka ku tukaday iyo raggi tukado hal mar intay bulli yidhaahdeen isla kacay oo markood qaybo ka mid isdhex buu arkay nabigu marka waa dhawaaqay wuxuuhi istakhirna istakhirna fainahu laysa lakunna an taxquqna ariiqa calaykunna bixaafaati ariiq nabigu wuxuu ihi dumarkaw hadha dib u soo hadha soo noqda fadhiista idinku qaybta dambe masjidka fadhiista war baxa nabigu wuxuu ihi idiima bannaano in aad waddada isku sii daysaan oo waddadaa ballan aad qaadaan darfaha iyo dacallada mara rag iyo duman in isdhexgaal lama ogola nabigu istaakhirna buui waa amar waajib ah intaasuu nabigu kala duwaya oo kala leexinaya ciidihii iyo salaadihii la wada tukanaybu qaybta dambe nabigu mariyay dumarkeenna muslimaadka ah nabigu wuxuu ihi calayhi salaatu wasalaam ragga sufuuftooda salaada safka u horreeyaa u khayr badan gabdhahana marka la tukanaya rag la hayaan safka u dambeeyaa u khayr badan hawshaasoo dhan waa maxay waa xaalad caarida ah xaalad soo dhacday oon daa'imaynin buu nabigu ka hadlaya gabadh bannaanka u baxday oo soo danaysanaysa waxay maqnaan ama rag is arkaan waa waa daqiiqado ama saacado wey masjid laiskugu yimid oo layskala soocayo waa wax yar baa la wada joogaa ka waran marka isku dhex jirka iyo isku milanka saacadaha iyo maalmaha qaadanaya ama gabadhu labiiyo toban sana ay saa ku wadaysa intay iskuulka ku jirta waxbaranayso socodkii yaraa ee tobanka daqiiqo ahaa buu nabigu wax kala soocaya oo kala ilaalinaya oo kala dhowraya sayidina abubakar iyo cumar xadiid mawquuf ah marna la rafciyo nabigu wuxuu ihi waxaan jeclaan lahaa albaabkaas in dumarka keliya loo daayo waqfi baa lagu sheegaa hadduu xataa mawquuf noqdo mawquufkaa nagu filan ibnu cumar maadaama uu maqlay albaabkaasi dumarkaa ku fiicanaha loo daayo intuu noolaa weligii muusan marin xataa hadduu cidlo yahay xataa hadduu cidlo yahay weligii kama bixin isagoon dumarba joogin oo meeshuu cidlo tahay oo masaajidku faaruq yahay hadduu soo galo midkaa kale unba ka soo geli jiray weligee muusan bixin maana ka soo gelin sharcigeennu sidaasuu doonayaa dumarkeenna in loo e- dhowroo loo ilaaliyo gabdhaheenna ahalkeenna qaraabadeenna hawshaa waa in lagu tarbiyo waa inay gabadheennu xijaaban tahay waa in akhlaaqda islaamka ay leedahay waa in isheedu ay laabato waa inay ragga ka sarigato xishooto waa in ilaahay subxaanahu wa tacaala ay ka cabsato haweenidu markay sidaa tahay iyadoo ay ku soo ababtay waxay dhashayna sidaasay ku tarbiyayn doontaa insha allahu tacaala mustaqbalkeennuna wuxuu ku xidhan yahay kolba dhallinteenna raggeenna iyo dumarkeenna wiilasheenna iyo gabdhaheenna yararee soo kacaya qaabkeennu u tarbiyeyno ayaa mustaqbalkeennu ku xidhan yahay mustaqbal wanaagsan baan rajaynaynaa insha allahu tacaala oo hadda masaajidda iyo waxbarashada iyo waxqabadka inta maanta ka shaqaysaay rag iyo dumarba waxaa weeyaan dhallintii yarayd baa u badan masaajidda haddaad fiiriso boqolkiiba siddeetan dhallinyarada ku tukanaysa dumarka wax dhegaysta ama dadaale islaam wax u qabtay ee kacaakufa ee dadaala xilli layskaba dhiban yahay dhallinyaradaa u badan iyo gabdhaha yaryarka ah idan mustaqbal wanaagsan baan rajaynaynaa laakiin fidnooyinkan farabadane hadda ina haysta ama soo fakaday ee miidigihii iyo iclaamkii iyo warbaahintii ay wado ama wadoonka wadooyinkaba yaalla yaan lagu aafoobay ilaahay subxaana wa tacaala waxaan ka baryaa wixii khayran sheegay inuu idinku anfaco anigana iga ajirsiiyo wixii shar ah inaan u qasdina ii dhaafo idinkana isu igu aadfaynin hada billahi towfiiq wasalaamu calaykumna waraxmat ullahi wabarakaatu بسم الله الرحمن الرحيم جزاك الله خير شيخنا الفاضل خير الجزاء إلى سبحانه وتعالى ميزان حسنات على أوصى أنا سبحانه إلى سبحانه وتعالى runtii su-aalaha markina xoola barnaamijka hadda sheeko in sha allahu tacaala sheekhu noo qabto si isku xirta insha allahu tacaala intaa kadib su-aala insha allahu taala weliga ka garamana waxaan weydiinaynaa su-aalihiina kale insha allahu tacaala inaan noormu sheekh ka dalbano si qaasiga su-aaladan idigu qabta malahane ma u maleynaya su-aalihiina inay dhammaanayaan su-aashaan koowaad ee aan gacanta ku hayo gudoomiye waqti badan inaan ku bixiyo gabadhaan waxay leedahay sheekh iskuulaadka dowladda ayaan laga ogolayn dadka xijaaba xijaabka ah ama xijaabka saxdaa laga ogolayn ma dhigan karaa su-aashaan su-aala mid ah muxaadaradii baasha lagu qabtay ee waxay ahayd siyarabala saalixaad muxaadaraha dhexdeeda ay ku jirtaa gabadha insha allahu tacaala meesha eh, ugu noqotay anigaa sheekada gabadha waxay leedahay sheekana nin baa i qaba ninkaas wuxuu rabaa in aanan shaqaynin hooyadii iyo aabahay inaan u shaqeeyo oo waxtaba baan doonaya ninkayna hawshaas ma ogola marka sheekana labadoodii inaan deeca ayaan jecelahay ama doonaya sheekana marka maxaa ka sameeya hawshaa iyada jasaak khayr bismi illaah wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi wa aalihi ajmaciin amaa bacd qaybta hore ee su-aasha eh, imaamku wuxuu idin celiyey meel aan hadda ka hor hawshaasi kaga jawaabay markaa loo noqdo waxaase ku dari lahaa gabadha muslimadda ah ee iskuulka dhiganaysa xijaabkeedii iyo asturaaddeedii inay ku dhigatana aan loo ogolayn iskuulka inay dhigato ma bannaano waana xaaraan mana dhigan karto haddii waalidkeedii iyo aabbaheed iyo hooyadeed ay ku amrahayaanna ma adeeci karto inay caasidaa waajib ah inay ku diiddo caasido ay ku gacansaydhaa waajib sharciga ah ku ah ma bannaana gabadha muslimadda ah iska daa iskuule eh, inay masjid ilaahay ay ku caabudayso ay tagto iyadoon xijaab qabin in cibaado diineed iyo waxay allo ugu dhowaanaysa ay samaysaan la ogolayn ayadoon asturayn xijaabnayn marka maxaad moodaa iskuul iyo nidaam aqooneed iyo adduunyo la soo baranayo in markaa xijaab la-aan gabadhu ay ku tagto ma banaano waana xaaraan waana macsiyo waalidiintuna ilaahay ha ka cabsade gabdhaha muslimaadka iyo eh, eh, dhedel eh, labkuba caruurta yaryarka ah een caqli ku filan iyo cilmi ku filan aan lahayn ee loo diray iskuulaadka gaalada ee loogu daraasaynayo mabaadi diinta islaamka ka dhan ah dhaqan xumo akhlaaq darro ay gabadhu ku aafoobayso wiilkana ay dhici kartaba diinkiisi inuu dhib ka soo gaadho waalidiinta sidaa yeelaya inaysan muslimiin ahayn culumaa qabta culumaa yidhi way ku gaaloobahaya ilmahaadii baad u diraysaa iskuol ay leedahay ag kiristan ah ama kaniisadba ay leedahay sida basaska isliha hadda carruurta ka daldala qaybo ka midoo kale ilmahaadibaa maanto dhan waxaa lagu soo akhriyey diintii kiristanka iyo mid islaam lagu sheegoo la bedeloo lagu ciyaaray oo macallin gaala uu kuu dhigahayo iyo mid aan gaal waxba dhaamin xagga aqoonta caruurta noocaasa waalidka sidaa yeelay culimmada waxay leeyihiin muslimiin ma aha waynu ku gaaloobayaan laba kun iyo shantii waa aan zambiya tegay yaa nin soomaaliya wuxuu i weydiiyey wiilkaygii baa imtixaankii galaaskii sideed ka baasahayay su-aalihii la weydiinaya waxaa ku jiray oo layidhi yees iyo noo kala saar nabi ciise ma wiil ilaahay baa mise waa ilaahay ciise waa wiil ilaahay haduu dhaho wuu baasahaya hadduu yidhahdo waa ilaahayna waa ku dhacahayaa siduu odaygu markaa ii sheegay wiilkaygu wuxuu tigsiyey buu idhi ciise waa wiil ilaahay waa oday soomaaliyeed oo wiilkiisii kharash iyo dhaqaale ku bixinaya imtixaankana sidaa ku galay waxaan ku idhi wiilku hadduu ilmo yaroo carruura yahay waxba looma haysto hadduu nin weyn yahayna wuu gaaloobay aduguna gaal baataan ku idhi aduguna gaal baatay muslim ma tihi oo maxaan wadaadow eeday buuhi waxaad eeday baadhi ilmo yaroo sabi ah oo diintiisii iyo iimaankiisii xil lagaa saaray quu anfusakum waahliikum naaran waquuduha annaas walxijaara lagugu yidhi yaad gaale iyo cadow ilaahay u gacan gacangelisay markaasay bareen oy u sheegeen waxay doonaan diinkiisana ka fasaadiyeen yaa mas-uulka ah oo sababkaa la weydiin anaa la weydiin buui haddaba xukumka adaa qaadan baan ku idan qadiyadu qadiyad sahlan ma aha caruurtan yaan la aafaynin oo diinkoodii lagu tumanin oo lagu naargelin iska daa inay waxintaraan idinku ha ku gaaloobina diinka ha kaga bixina caruurtiinna diinka bara oo qur-aanka bara oo haddii aad adduunya ka maarmi weydaan xirfooyin iyo shaqooyin ay ku shaqaystaan bara oon shuqul ku lahayn gaalnimadan kale iyo bakhtigan kale haddaad adduunya doon shaqooyin fara badan baa badan oo gabadha xijaabkeeda iyo asturaadeeda aan lagaga aafaynayn intaad adduunya doonaysaan karkaarkan yaan la weydaaranin ilaahayna ha laga cabsado waxaa ii soo hadhay su-aashii gabadha muslimadda ahaydee tidhi ninkaygu inaan shaqeeya ma ogolo eh, inaan guriga joogona igu qasbahayaa waalidkay iyo qaraabadii baanan doonay inaan wax taro eh, asal waxaa weeye gabadha muslimadda ah zawjkeedu wixii wanaagee uu fara inay yeeshaa waajiba hadduu yidhaahdo guriga joog anaa biilkaada ku filan inay joogtaa waajiba haddayse jirto waalidkii dhalay hooyada iyo aabbaheed iyo dad qaraabo oo baaba'aya ayada la'aanteed inay u shaqaysan ma aan noolaan karin waa inay ku tidhaahdo waa inaad qaraabadaana biisho anugu gurigaan jooga carruurtaan korin oo waa diyaar waa ku adeecay laakiin dadkaasna wixii aad tarta u tuur wixii aad kari kartee tabartaada ah u tuura waxaa hooyihii sii hadduu hawshaa diido kuna adkaysto inay guriga joogto shilinna uusan aabbi iyo waalidsiinin xaggana hawsha ayadu ay ka maarmoodo qaraabo kale iyo walaalkeen ahalkale ahal kale hooyo iyo aabbabiila aysan jirin xaq bay u leedahay dhib soo kordhay weeye inay ifurtidhaado oy markaa codsato inay isfasaxaan dhibaato weeye hooyadeed iyo aabbaheedoo gaajo u dhimanaya gabadhu inay keligeed noolaato waa adag tahay ninku hadduu asagu marka nin qiimo badan yahay gabadha ha joogto ha asturaatee waa in ahalkiiyo qaraabada kale ee waalidku kow ka yahay wixii tabartiisa u karo waa qaraabo waajib diineedna weeye hadduu taana diido amarkana uu soo rogo gabadhu hadday ku qanacdana waa khayr ay gurigeeda joogto waanu farayna inay iska dulqaadato ilaahay baa faraj kala keeni doona ilaahay baa khayr kala keeni doona hadday sabarto ninkeeda saa ku adeecdo waxaan rajaynaynaa in bedel khayr qaba ilaahay keeno waalidkuna ay meel kale wax ka helaan haddayse xaaladdu gaadho waa laga maarmaan xal kalena ma jiro xaq bay u leedahay inay furitaan weydiisato adaa bilaahi towfiiq shan gabadhana waxay leedahay waa lala su-aal oo isku dhex jira saaniga shee waxay leedahay gabadhan teleefonka ama isticmaalka internetyada sida facebooka iyo whatsapp iyo wixii lamidka ah ma loo ictibaarin karaa inay khalwa tahay su-aashiida labaadna waxa weya qofku ma suurtageli kartaa inuu waxbarto inuu isku fiiriyo inuu xafisto oo keliya ama u mugaalacadaysto isagoo culummo iyo mashaayikba ka qaadanin su-aasha dambe ku celi qofku macquul ma tahay suurtagala tahay inuu cilmi barta ama wax fahmo isaga oo qiraacada iyo mudaalacada iyo ku kaaftoomay oo culummo iyo mashaayikba ka qaadanin bismi illaahi wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbi ajmaciin amaa bacd su-aasha koobaad ee ku saabsan telefoonka iyo whatsappka iyo waxyaabaha lamidka ah ee ragga lagula xidhiidho khalw ma yahay mise maya khalw ma aha laakiin gabadha muslimaddaa markay ajaanibta la xidhiidhaysa ama la hadlayso dan ay ka maarmi weydana ay kala hadlayso waa in hadalkeedu hadal usluubaysan uu yahay oo marka aan dabacsanayn oon ragga beerka kala baxaynin falaa taqdacna bilqowli fayadmaca aladii fii qalbihi marad waqulna qowla macruufa ee hadalkeedii caadiga ahaa ee dadka ay kula hadli jirta waa inuu yahay haddii abbow iyo abbaya macaana lays yidhaahdo xisaabtu waa dhumaysaa dhib baana meeshaa ka imanaya marka sharcigeennu wax badan buu hor istaagay wadiiqahaas ee dariiq walbo dhib keeni kara waa in la hor istaago kullu maa yufdii ilaa muxaramin fahuwa muxaramun cinda ahli اlcilm darءu baana awlaa min jalbi اlmasaalix daraa'icda iyo wadooyinka keeni kara dhibkana waa in laga hortago gabadhu dhihi mayna telefoon ma isticmaali kartid oo waysan ma isticmaali kartid laakiin wax xunna waa inaysan kaga hadlin hadalkeeduna uu isluubaysnaado sawdka iyo agsinka iyo saxnadana aysan dabcinin saan dhib meesha uga imanin adaa bilahi towfiiq jaak la su-aashii cafwan su-aal baan iloobay qaybtii ku saabsanayd cafwan sheekh imaam qaybtii ku saabsanayd ruuxu asagoon culumo la kulmin ama aan wax ka baranin muطaalacada iyo dadaalka isagoo shaksiyan uu samaynayo ma ku kaaftoomi karaa marka koowaad waxaan leenahay horta bal horta carabiyada iyo farta iyo afka soo baro inta haddii lagaa soo saxo ood heer gaadha adugu aad waxisbari karto lagu diidi maayo waagi hore sidii wax ahaaya hadda xaaladdu way kala bedelan tahay waagi hore xarakadan iyo shaqalkan iyo dhibicyahan ma jirin oo ba'da iyo ya iyo ta'da iyo ra'da iyo za'da lama kala kadan jirin saa darteed baa wadaad hadda imaamo qaari oo caalim ah yaa wuxuu damcay inuu kitaab qur-aana qur-aanka ka barto asagoon farti soo baranin si fiicanna aan u farbarin aliflaamiim dalika alkitaabu laa zayta fiihi buu akhriyey laa zayta fiihi za iyo haddee ra waxaa lagu kala gartaa hadda dhibicdaa lagu kala gartaa ayib marka laa zayta fiihi buu akriyay laa rayba fiihi baa laisku ogaa laakiin hadda wax walba waa la shaqlay waa la xarakeeyey waa wixii kugu istaaga xataa qaamuus iyo dictionary baad u noqonaysaa wax wada badan baa la foodey culummada afkooda iyo majaalistooda inaad wax ka qadaato wax loo dhiga ma jiro haddiise ay kuu suurageli weydo duruuf jirto awgeed afartana aad taqaan waxna kuu bilaaban yahay adugu waad isbari kartaa waadna dadaali kartaa adaa bilaahi towfiiq jazaakala khayra jazaa sheekh waxay leedahay gabadhaana waa laba gabood su-aalayso qoreen waan isdhexgelin insha allahu tacaala waxay leedahay sheekh su-aashaan gabadhaan waxay leedahay sheekh waxaan ku nadray ama aan leer ku galay boqol maalin inaan soomo kadib markii aan toban maalin soomay ayaan guri waayey waajibay igu tahay inaan soomo isla su-aashaan su-aal sheekh waxay leedahay gabadhana sheekh waxaan ku nadray khamiis iyo isniin inaan soomo muddo markii aan wadayayaa xanuunsaday waan awood waayey hadda maxaan ka sameeyaa bismi اllaah wsalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalih wasaxbi ajmaciin ama bacd gabadha ku nadartay boqol maalmood inay soonto kadibna kari weyday iyo gabadha ku nadartay inay khamiis walba iyo isniin walba soonto kadibna xamili weyday nadarku waa ka adagaya waxyaabaha kale sidaa darteed ayuu nabigu naga reebay inaan nadar marka horba aan galno sharadku iyo nadarku waa ka culus yahay waxyaabaha kale wixii alla ku saaray ee waajib diineed ah asagu haddii ay timaado keliwaa wuuba kaa dhacaa fattaquu llaha ma staطactum walaa nukalifu nafsan ilaa wuscaha idaa amartukum biamrin faatuu minhu ma staطactum istiaaca iyo qudraa loo shardiyaa waxyaabihii rabbi ku saaray subxaanaه wa tacaala laakiin waxyaabaha inagu aynu issaareen sharadka iyo nadarka loo yaqaano way ka culus yihiin wuxuu rabbi ku saaray sidaa darteed fuqahadu waxay yidhaahdaan Eh, alwaajibu bاnadri aakadu min alwaajibi bاsharci sharcigu wuxuu ku saaray waxaa ka culus oo siduu qaan kugu noqonaya dayn kugu dhagan u noqonaya wixii nadar ah labadaa gabdhoodba waxaa laga rabaa intay nool yihiin inay nadarkaa la yimaadaan gabadha isniin iyo khamiis ku nadarta waa inay wado way xamili kartaa khamiis iyo isniin waa la soomi karaa usbuucii waa toddoba beri haddii laba maalmood aad ka soonto dhib ma laha waana la xamilaa haddii xanuun sankor iyo dhiigkar iyo uusan jirin gabadhu hawshaa waa inay iltisaamto haddii xanuun ay xamili weydo uula yimaado ay wadi weydo wuxuu u bedelmahayaa sida raajaxa nadarkaasi kafaaratu yamiin buu isu bedelaya dhaar buu isu bedelaya sharadkii dhaar buu isu bedelayaa tii boqolka kun dartana waa la mid waxaa u wanaagsan oo dimadeeda iyo xilkeedaba u roon iyo aakharadeeda intay wadi karaan nadarka inay wadaan oysan joojinin hadday saxamili waayaan wuxuu isu bedelayaa nadarkii dhaar buu isu bedeli waxaa laga rabaa saddex maalmood inay soomaan oo xidhiidha ah, ama aan xidhiidh ahay ama toban miskiin ay quudiyaan ama ay arhad baxshaan ama qoor muslimada ay xoreeyaan dhaartii kafaaradeedii baa markaa imanaya haddii la awoodi waayo laakiin waxaan ku talinayaa hawshaa inta la wadi karo boqol maalmood waa saddex bilood iyo toban habeen way iska yartaaye ha la yska dhammeeyo isniin iyo khamiisna inta badan waynu wadi karaaye ha la istahabiibo biyaha iyo baadkana labada maalmood ha laga so ramadaanba waa la soomaaye laba maalmood see loo xamili waaye marka haddayse dhacdo bini aadan baa layahay aniga fayoogadeedi aanan ku talagelin wuxuu isu bedelayaa nadarkii yamiin iyo marka kafaarada yamiineed baa waajibaysa wallahu aclam جزاك الله خير جزاء الشيخ iyadana su-aasha waxay leedahay iyadana sidii su-aasha oo kale waa laga soo arooriyay isku aroor israacinaya sheekha gabadha waxay leedahay ninkayga ayaa wuxuu jiraa waddan kale isla markaana wuxuu iga codsanayaa inaan anigu safro oo isaga u tago sidaa darada sheekh bilaa maxram la-aan ma safri kara oo ninkaan ku jiri karaa saamayshan waxay leedahay goboladeeda waxay leedahay sheekh hooyadii iyo waalidkii waxay jiraan soomaaliya waxay u codsanayaan inaan u imaado ninkayguna waa ii ogolyataa waa ii laakiin wax xaraam ma haysto markaana safri karaa aniguna sakalaaisa bismi illah wasalaatu wasalaam calaa rasuuli illaahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd labada gabdhoodba way safri karaan laakiin waa in maxram la helo haddii ninkeedii fasaxay oo yidhi waalidka soo salaan waa ku ogolahay ha raaco hooyadeed waa hooyadii asbaha soo salaamo ha raaco haddii uusan soo salaaman oo duruuf kale ay jirto waa inuu maxram ku daro maxram oo inuu u raadiyo walaalkeed muxuu ahaayey aabbaheed adeerkeed abtigeed waa in maxram loo raadiyo haddii maxram la waayo asaguna uu raaci waayo gabadha muslimadda way iska joogaysa gabadha ninkeedu u yidhi yuu leeyahay meel kalean joogaa ii imowna waa nafs maxram bay u baahanaysa maxram la-aan yaan la safrin culimmada qaarkood baa waxay leeyihiin hawsha hadday adkaato oo maxramna la waayo waalidkii in loo tagana laga maarmi waayo ninkii in meeshuu joogay la aadana laga maarmi waayo diyaaradna la raacahayo dadka diyaaradda saarana dad ay yihiin aan dhib badnayn oo gabadha inay ku xadgudbaan aan laga baqaynin asaguna aeroboodka u taagan yahay oo maxram ka qaadahayo dhib malahay leeyihi aeroboodka maxarim maxram baa geynaya dad lagu kalsoon yahay ka kalena ahalkeedii iyo ninkeedii baa u taagan diyaaradda intay sii saaran tahayna dad wanaagsan oon dhib looga baqaynin baa saaran intaa haddii la helo waa khayr wadaaddaa odhanaya laakiin waxaan ku talinayaa inaan la fudaysana qadiyadda ayada wallahu aclam jasakallahu khayr jazaa waqti wasayna ogeed waxaan kusoo gabagabeynayaa su-aashaan oo aad gurtid su-aal liska shacabdeena oo sheeka laga faafiyey dhowr ¿eh? gabadha kusoo celiyayna sheekhu gaajaaray su-aasha waxay leedahay sheekana waxaan maqlay in aad culimada muslimiinta sheekh xasan dad aad agaalaysiisid sheekana marka arrintaas maxaa ka jira leedahay jazakallah bismi illah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillahi waaalihi wasaxbihi ajmaciin amaa bacd eh, waa su-aal muhiim ah eh, waxaan moodahayay dacaayaddu in intaanada ragga ay noo dhaxaysay in weli gabdhaha ay gaadhay ma aanan moodaynin dhibsa ma laha wixii rag gaadha labna dhadigna waa gaadhahayaa baan u malayn culamo muslimiin ah baad gaalaysiisay haddii la yidhaahdo waxaa weeye nebi maxamed baa soo geli xasaanow culamada muslimiintaad gaalaysiisay haddii la yidhaahdo waxaa soo gela nebi maxamed saxaabadii ee abubakar iyo cumar iyo cuhmaan taabiciintii fuqahadii afarta ahayd nin walba wanaagsan oo ahlu khayr ah marka sidee bay ku socon inaan maantao dhan laha nabi maxamed baa yidhi culumaa tidhi nabowi baa yidhi sidaasay culimadana ku taliyeen tobankii daqiiqa idinla hadlaya intaanun culimo sheegay waad maqlayseen baan u malay marka gaal aan gaalaysiiyey seen diin ooga soo guurin oo aan idinku waanin oo masaad ola dhex fadhiyaa waa hawl in laisweydiiyo u baahan baan u malay hawshaasi waa hawl khaldan dad iska warxumatashiil ah war ay wadaan weeye laakiin ilaahay agtiisunbaa lagu xisaabtami doonaa waxaasaa ilaahay ka baryahaya nin walba ninkuu gacal ka dhiganaya aakhare rabbi ha la soo xashriyo nin walba gacal ka dhiganaya adduunyada intuu joogo iyo intuu u xaqlinaya kujeelka uu yahay aakhare ilaahay hala keeno adduunkana hala dilo taasi waa habaar ama duco ka dhiga qaydooniba ha noqoto qadiyadu waxaa weeye markaan hoos idinku dego wadaaddo soomaaliyeed oo dhaqan xumo badan iyo diin la'aan aan ku ogahay waa ka hadlay xukunkoodana waan sheegay laakiin culamo muslimiinon si guud iyo si gaar aanaan u takfiiriyey ma jirto intaa way xaqiiqadu wallaahu aclam jasaaka allahu khayr khayr jasa waqtiga oo iska yaala hogeysintaas ayaan kusoo gabagabeyneynaa barnaamijkeena muxaadadeen rayinka ayda dadku sheegeeno jirihii ilaah subxaana wa tacaala waxaan ka baryaynaa inuu sheegay saaro annagana insha allahu tacaala oo nagu afaro sidii hore aan idigu tilmaamay sidiyada laigi dambiyey sheekhu kelmad waa macashir u akrinayay kitaabkii muslimka ahaa aayad qur-aana ee suurat lwaaqica ugu dambeeyay quraansunawaaqic nujuum wainahu laqasmun taclamuna cadiim inahu lqur'aan kariim fii kitaabi madmuun laa yamasuhu ila mudahharuun ilaa aakhir aayaadkaasaa sheekhu fasirayaa masaa-ilaad loogu aaminsan yahay oo macalin iyo arday iyo gabad iyo wiilba lagu aaminsan yahay nashkadaad gugasha lagu oranayaa gebagabaduna waa kitaabka ilaahay oo la ixtiraamo waxaan aada u ku celinayaa muxaadaradaas ama kelmada ayadaa inaad dhegeysataan sidoo kale insha allahu tacaala sheekeenna waxaan ka inuu mara badan insha allahu tacaala la siiyo kelmadii mabaqaayo ma dhamaystiro intaas ayay galabta oo xumiisa inoogu egtahay kelmadeeni wasalaamu allahi calaykum waraxmat ullahi wabarakaatu tartiib isaga baxa insha allah taala jazakum allah khayr